meesha dheere dhulkayaga nagowdhimanayne wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan oo aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho galab wanaagsan gudaiyo dibadda guudahaan dadkeenna gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan markale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhageysataan kaalimaha suugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha galabta waa talaado xubintii noo sheekay ayaan barnaamijka ka marnayn sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan sheekadii xiisaha badneyd ee walbahaar adduunyo wadajir galabta barnaamijka waxaa kuu soo jeedinaya salmo xasan iyo anigoo cabdulaahi bootaan u diyaar diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka galab wanaagsan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 may tanaan ku sudhaweyna waayahay galabtoo talaaduu sheekooyin fara badan badanaa noo yaalo oo saaxiibada ay nala soo wadaageen halkaan aanugu akhri doono hadduu ilahay idmo intii aan ka gaarno barnaamijka barnaamijkainteenaan gudagelin marka hore alaaba waxaan ku daafurnaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta maadaa noo soo qabanaya masaaniga galabta dooqaanayda waayahay heesa daafurka barnaamijka galabta aad saaxiibada usoo qabanayso waa tahay waxaa soo qabanayaa hees Eh, sii hore ka mid ah mhm. heestan waxaa la yiraahdaa cabdulaahiyow aragaaga oo qura mhm. kumaan iibsadeen adduunyada waayahay aan soo wada dhegeysano arligaynu jogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanada uurhooya may gelin ifkana kuma narag weli lama ammaanin abbaayo arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa manaraguurahoya may gelin ifkanaa kuma naraag weli lama ammaanin abbaayo alay jacaylkaada i abbaaray hal istaa agtaydiyo oo beerkuu ag jooga alaylehe dhibkadu ku faafo i idleeyey anigoo amranay ma og tahay oogadu ku faafo i idleeyey anigoo amranay ma og tahay araggaaga oo kumaan iibsaden ee adduunyada araagaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada tahay maalin dal ku caashaqay ereyga intidhiba igaga yeel weli abowe aniguba kuwaas ayay adiga inuu araxda iga galay ma og maalindanaku caashaqay erayga idiriba urka igaga yeel weli abowe ayaamantataaban la ilme ayay oliyahooga caashaaqa eebadaygu mudaye

afkaa waxa ku hayaa uur kale igaga yi maarnaadis aragta aragaaga oo qura kumaaniibsade adduunyada aragaaga oo qura kumaani

arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xaawaba kalagacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lay is italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura dumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura dumaan iibsaden ee adduunyada ogtahay axad igaynu dhiganiyo arrimaha marna ilaawin abowe adunyada dhammaanteed intaad jawaabta garad inaad tahay waxaan kugu aqaasaday een kugu ammaanay indhar garad tahay aragaaga oo qura kumaaniibsade dunyada shacba oo qura kumaaninsade adduunyada halleyle waxbaa ka dhacay waxaan kugu aqoonsaday ka waran ereyadaas waa erey cajiiba ah runtii mm, weliga qoftaas ma dhahda <laughs> maxaa dhacay laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah mhm. aragaaga oo qura mhm, kumaan iibsadeen adduunyada aad aragtidaada wax walba iga fiicanba aad iyo adduunyadan oo dhan maba siisto oo kale aragtidaada keliya mhm. waayahay haddii halkaas aaweyne waan haysa daafurkaah barnaamijka kala wanaagsan oo ay ku wada luuqeynayeen cabdibaadil iyo sidoo kale khadiija hiiraan galabta maadaama talaado ay tahay sheekooyin fara badan oo saaxiibada ay noo soo direen ayaa inoo yaala sheekada ugu horreysa saaxiibada adaa noo soo qabanaya waa tahay cabdulaahi oo sheekada ugu horeysa dhankayga haddaan soo qabtana wiilba aabihiisa wacay wuxuuna ku dhahay aabo bishaaro waan guursaday oo kale aabihii baa farxay oo yiri mm. maasha allah mhm. yaad guursatay wiilkaygii wiilkii ayaa ugu jawaabay haweeney lix caruur leh ayaan guursaday <laughs> odaygii intuu soo booday ku lahaa mm. aabo mm. waa guursaday hadhihina reer baa la degay dheh <laughs> aad iyo aad yani yani waa guursada marku dhaha wuxuu sugayay inuu dhaho gabaran guursaday oo kale laakiin lix caruur ah iyo hooyadoodan aan markaas guursada markuu dhahay adigu wuxuu yidhi reeraan la degay dheh gurigiraha dhinacan ka degay dheh waa guursadaba ha isku dhihin mhm. waa hagaag mm, haye gabar yani ama yani naag caruur wadata ma guursan laheed waxaa lagu diidaa qof caruur wadata cayd waa maxaa <laughs> ah, waayahay sheekada kale dhankeyga haddii aan soo qabto salmay waxaana la soo wadaagay dhegeysto magaciisa ku bilaabay bashiir howlwadaagan joogaah leeyahay waan salaamaya sidoo kale saxb annagana sidoo kale ku salaameynaa wuxuu yidhi nin cabtoya ayaa naag doontay naagtii way aqbashay marka markii naagtii aqbashay isagiyaa diiday wuxuu dhahay haddayba aniga i ogolaatay dad kalena waa ogolaanay <laughs> naagta aniga ogolaatay waxay dhaafaysa ma lahanuu dhahay dad kalena waa ogolaanay ka horran arrinta sayidana waxaas qalada u arkaane se qalad uga arkay ee eh, ase dooqiisu ka hadlo hadla mooho dooqaaga markii imaato aa ka hadli kartaa taas mayde qof labada qof Mm-hmm. oo maaragta ama xiriir ha wadaagaan ama yani guur ha wadaagaan mm-hmm. mid unbaa horeeya mm-hmm. oo ku horeeya sheegta macnaha jacaylka ama xiriirka haddii lacala maanta yani wax ay soo bandhigtid amana waxa kuu soo bandhigto aan ku aqbalo macnaheedu maaha in dad kasta oo aqbalaysid laakiinse isku dooqaa noqonay labadeen sax waay dhinac kalaa ka fiirisa maybe inaan qarsanaaye oo laakiinse anay kaa horreeyey jacaylka waayahay marka hadda waxaa leedahay haddii ay aqbashay mm. micnaheeda ma aha inuu dad kale dhan ay aqbalayse mm. waxaa laga yaabaa in isaga rabtayba waayahay salmay kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaa marka qaybihii hore barnaamijkeenana waan dhex mushaaxaynay waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqeeya sakariya kobciye heestan waxaa la yidhaahdaa ha ooyina aamu aan soo wada dhegaysana saaxiibaya waxbaa ka dhacay farxadaad u haraaday haddaan ku waraabin mhm. yani wixii aad oonka u qabto dhanba haddaan ku siin haddaan ku siinay waayahay mhm. waayahay samay su-aala ku weydiinaa galabti marka la gaaro haddii aysan wax shaqaa ku oolin maxaa jeceshaa inaa qabatid galbihi oo kale waxaan ah. jeclaanaa iskusoo dalxiisaa jeclee dalxiiska xaggee jeceshaa inaa aadid meelaha beeraha oo kale mhm. aad waayahay beeraha markaa dhex tagto beeraha laba waa mugta kuwa dalxiis oo bis ah eh, iyo kuwa eh, dalaga uu wadanka kasoo go'o qudaarta waxaasoo kale beer hee jeceshaa horta dalaga ayaa u jeclahay xagga soconocono eh, <laughs> oo aada ma dhihi karaa maya laba waxaa waaye oo faa'iidaah oo ku mm-hmm. jirto waxna waa ku cuni kartaa dalxiisna oo kuu tahay jawi bedelasho mm-hmm. aad iyo aad dadka markay meelahaaso kala tagaan sawirada galamaa tahay mase dadka muuqaalada duubo muuqaalada aada u jeclaay mida kale su-aal baa ku weydiinaya dhankasoodey eh, nolosha baadiyaha mhm. iyo midda magaalka mhm. farqi weyn baa u dhexeeya waayahay xagga nolol ahaan eh, haddii ahaan waxbarashadii oo kale mhm. eh, dhaqankii oo kale oo baad ku haysataa aada iyo aad waxaa aada ugu haystaa nolosha baadiyaha baadiyaha xoolaa joogo beeraa jiro eh, maxaa tiradaa baabuurtan tiro badanoo magaalada laga baqaayo inay shilka ku gaarsiiyaan oo kale ma lahan baadiyaha jawi waay aqay baadiya maa la heli karaa anri baadiya aan jiro mugta hore <laughs> macquul maahee anaa ku eli waa tahay cabdulaahi markaan waxaa isla soo gaarnay xilligii ay dhageystayaasheena dhageysan jireen sheekadii walbahaar adduunya waayahay dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta soddon iyo labaad ee sheekada walbahaar adduunu xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre maalmahan hargab walaa hargabaa idhibay hadda maanta anaa hooshaa iska qabtaa hooy maraq ariga keento anaa maraqan kariyaa ya maanta anaa khatar iska dhigaa ninka qaalid ahayna waayadan ma arag ma aqaano meeluu ka baxay suleeqo aawi gabadhayda war aawi suleeqo alla aabba imaad hee aabbo ii waran aabbo waa fiicana ah, seeta aabbo waa fiicanahay beryahan waxaan arkaa in taleefonka isku mashquulinay sidoo yacni oo Eh, marmar ataa heest <laughs> heesta aad ku dhufanaysid marmar ataa waa arkaa ahbowsay wax yihiin ani waaba garan waaya ayaantaane lebis lebiskaada iyo issharxaadaada iyo indhakuushaadi ah, ah, bixayso aabow ah say wax yihiin ma waa garan la-ahay ayaantaane aabbo heesaha la qaadaayo telefoonka isticmaalkiisa macnaha waa laysku mashquuliya hoosha lagu qabsadaa aabbo aad iyo aad marka aabba maba labisniy waxaan labismaya aabbo waxaan kaa rabaa mm. horta gabadhaydaa tahay inaan ku raaligeliyana meesha waa ku jirtaa Eh, intaasaan kusoo korinayo ilaahay xamdigiisa abaar iyo caaran iyo daawi iyo caafimaad iyo intaba waa kula soo maray haddana waxaan diyaar u ahay weliba inaan kusii raaligeliyo waxaad hadda eh, aabbow iga tabanaysa maa jirto maya aabbo kalkacayl naxariis waxaa u baahanaa waa ii qaban jirta aabse wax kaaga tabanaya maasha allah maasha allah waxaan kaa rabaa mm. intii yaroo harsan inaad dhammaystirtid awlaanba kuu duceeyey waxaan ku siiyey ilaahay kuuma darnaadee nimaan saaxiib nahay oo dadkii hore eh alla ilaaha iska fiican oo kaali arag ah wiilkiisa ayaan ku siiyey docdaada intaas yara ka harsan intaas yaraa ka harsan insha allah dee maalin dhowna haddii alla idmo waa gurigelayaho intaasaan rabay inaan kula socodsiiyo aabo hal aniga qaalidaa soo doontaa umaleynaa farxad badana ah. aabayaabaa ninka nin oo dee qaraabada oo saaxiib aan nahay oo dadkii deganaa jireed oday oday abdulla agtiisa gadaashiisa dhabarkiisa dambe hooye faadima ay faadima gurigeeda gurigii soo hajeeday aw idii andariska ahaa jirnayna waagii oo kala ay qaheen oo maraykanka meelahaas aadeen soo tan maalin dhoweeda ay yimaadeenoo wiilkooda ahaan ku siiyey aabbihii ay iga soo doontay maasha allah kaali arag dadkii hore waaye inaa dhaqaalay sidan kaa rabaa aab ani waxaas ma xusuusta ka hadlaysa aaba horta sax waaye waa yareedoo ma xusuuso kartide balse hadda waxaa jirto eh, maahmaaha horaa jirtay oo soomaali ku maahmaahday eh, waxay ahayd gabar waxaa la yidhi ama guntirageed ha ku jirto ama god ha kaaga jirto marka aabbow baa guntirageedan ku anshaqay insha allah marka waana kugu ducaynayaa bal intaas adiga ku bishaarayso marka gabar yar oo asluub badanaad ahayd haddana sii dadaal insha allah gabar la bixiyey tahay waxyaalaha qaarkood inaad iska daysid marka waxaan kuu rajaynaya insha allah saasaan kuu soo wargeliyey qaalidkan beryahan ima muuqdana qaalidkan aniga uma begin mana fiicna gabar la bixiyaa tahay aabbow ku xisaabtan qaalid qaalid i wixii la mid ah banaanka ha aadaano aabba waa kuu ducaynaya insha allah aabba mm, laakiin qofaa aniga arkin oo aanan jeclaan uga yaraa aabba qaalid waa isku fiicanee aabba anaa kuu soo arkooday ma waadan iigu kalsooneen waadan iigu kalsooneen aabbe anaa kuu soo arkooday meel xun anigu kuuma diraayo waa kuu ducaynayaa meel un baan kuu soo dooray garabkaada allaha galo aabow aabo horta hmm. waxaan ku weydiinaa waxaan jeclaha inaa igugu duceyso marabtaada aabow aabow war ha iigu soo celinin awalba waa ducaysneeda waana ducaysan tahay sala allahu wabaara igu soo celinin waa su-aal laaniga aabow cararabe khaalid ka har hadla aniga khaalid baan kaari karaa khaalid waa jeclahay tolowyaa waa inaa kale ku dari doono waa inaa khaalid hadda wacaa khaalid waa canjeerida dalacbilaashiis la cunayn adduunkaas aa ugu jeclaha fadh iyo mayaal waa inaa khaalid wacaa oo aan u sheegaa markay marka weli jecelkaaga muu sheegan ma weli muu sheeganin saaxiib daahan hortiisa dafanaajo gaa dafanaajo saasaan waxaan ka cabso ibkaas waay qorshan ku waay ha ii sheeka galabtu israacinaan adiga ha balbiiraan ku geynaa balbiiraa geynay ciradan er- waxaa dhan madoobeysaa la marinaa fariid garkan waa lagaa soo habeenaa fariid garkaygu noceysaa mia waayel waayel egtahay sax waay dhalinyara iska dhi horta meeqa soddonka meeqa ku raacdo anaa soddonka bil ma gaarin ba ade anihaa gudaynoo maya sodonkeega weli ma gaarin todoba cawaa ka dhiman todoba cawa miya weli ma gaarin marka dhimale adiga labaatan jiraan kaa dhiganaa xil kasta ka bilaaba an infaci hataadi waa dhamaad mida dadka kale soo libiso dhexda xiro dhacda waa xira dhexda xire qorshe kalan ku haya gabar haddaa rabta inaad soo jiidatid waa laga fogaadaa adi miiskan gadowgiisii qorta maxaa ku gashay sax waay taleefon ma leed horto maya dhibka jiraasaas kaaso telefoona soo gadanee ha maanta dhan busy hataa nod sax waxaan dhayaa mashquul ahayn haddii ku aragto ku wediye class ku caawe inta ka baxday busy ama shir aan leeyahay mashquulka batay ha shir mashquul dibadda la hadlay ingiriis mataqaanida ingiriis ha lamadoo waa kasaa waa gem carabina af carabi ha kisto usna marka timaada agteeda af carabi anaa ku soo wacay hataa marka ha waa dhamaaday laakiin hal dhibaa jirtaa saaxbo hay maxaa qoodhan waa kaseyno odayga qowdhan ah, odayga qowdhan ah. meesha xaafadan deganaan jira la ah, khamshaarka dibya kaqaniine hmm. egaarkiisa macallah magac baasas leeyahay سمير الله وأيوة دجنيا مركا إيدنا أفر لواتة شمير مقارب عايش لي دوسة يا سمير ما أرتلا لي دويا دب ما مرك سمير دب تامي هذا آه samir mertabo heer haddii oo lacal imaada tahay samir ka waran ba magacaaga hadii talaash mali dhoani ay ah. samir iyo waran hadii lagu dhoo ka waran wadna xanuun oo dhibaato samir kaale asaga ah dhibka ay haystaa sabaqan hore inta lagu haystaa waa qosho kalmishin kala waana meeshan tala iga soo baxday marka tala keenaa ah isagii iyo saasay agtaa magaaa maya an iidaa i waaloysaa markin ana talaash meeshi rabta basamiira i waranay dhowsaa mm. dhibaata maa marka mm. qorshe kale iga soo baxay saaxib marka hore inaan ku caawiyaa barbamuhu haddana garabaa ku siinaa garab maysiye si fiican beella waay adi garabta noo barana marka okay waay waxaan ku dhahaa ma yeeli sidoo waa yeela ama iga hor imaanee maya maxaa suubaa doqon wax jecel lahaan ku noqon ma naqaaya balan mo balan waay gal waa dhamaad xabaddaa muska hore usi qaataya ha hor u qaadaa baxkaaliye eh. awe beesada fiire ay waxay weynano fiire shan moos iyo labaatan sukulaatiya cumuusanaysaa wax jiraa saaxiibkeena waxaan ku qabanayaa kaweyn ani lacagta baalbeeriga adima bixinaysa eh, atmaa iga dhiiboysaa kaa dhiiboyo ma hubtaa bes waa dhammaad iska baxaerya cuntayaan dhaa mooska intay ku maqantaa dul adaan ku maqanaayaan dhaa okay mo waa ii gash haddee ii gash moos ma ee eh, dirabtid wixii meesha dhan cundheh sababtoo ama ah ii garab sii hooyo beela waay garab walaal isku guur yaa gaari karaa waa ii gash haddan toddoba saac markii la gaar amal meelaas miimaayayso waxaan suu kantang iska jaraa garkang iska jaraa dhacdaan taagaa suud malloo kan oo la xerahaa aan xerahaa waa u tagaa waa la isku dan sheegaa fantashiluu filarle meesheebku dhammaati banoo intaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta soddon iyo labaad ee sheekada walbahar adduun qaybtan qaybta xigta intaaan ku kulmayna nabadgelyo sheeka dhegeystayaal halkaas haddii aan oga dhimaano sheekadii xiisaha badneyd ee walbaaraduun oo qeybo xiisa badan markaas sii maraysa waay salmay maxaa leedahay marka galabta galabta cabdulaahiyow mar kale waxaa soo qabanayaa hees mhm. heesii hore ka mid ah ayagana waxaa qaaday maxamuud xasan kaballe aada iyo aad heestan waxaa la yiraahdaa caashaqa ma dhaafna mhm. dhaca iihow सदियों से दो भगवान सरिया वगलहा चकला वगलहा चकला वगलहा चकला

Thank you. artistan uu ku luqeynayo kabanle ee la yidhaahdo caashiqa qama dhaafnaha qaybihii dhaha barnaamijkeena iskala soo gaarinay saaxiibada gabagabadiiaan kusii shaqeynaa eh, haddii lagu dhaho salmayo qof la dardaaran oo walaalka ah ama saaxiibka ah maxaa dardaaranka u qaalisan oo asiineys muxuu noqon lahaa eh, naxariisto inuu ku dadaalo waayahay reera naxariisaa taamiya waa hagaag haye maxaa kaloo kala dardaarmi lahayd iyo ixtiraamka inuu sidoo kale ixtiraamkana sameeyo ixtiraamka iyo sidoo kale inuu naxariis sameeyo labadaas hadii laga helo bas miyaa qofkaas wax u dhiman mala waay ixtiraamka weliba dadka waaweyn dadka ka yaryarana yani inuu naxariisto kale qofka waa hagaag labadaba mm, mm, in dadka mm. yararne oo u naxariisto dadka waaweyn oo ixtiraam waa hagaag gabagabadii isla soo gaarnay saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan dhegta ku haya waxaa leena saaxiibyaal aad umahadsantihiin waan kaga mahad celinaynaa sida qaabka quruxda badnaa ee aad ula socoteen barnaamijka intayna ka tegin saaxiibada heeska ugu dambeeya nooga tegi doono saaxiibada salma inoo soo qabo waa tahay cabdulaahiyow markaana waxaa saaxiibadeenu usoo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyeen hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac waayahay midaan boqoraday dadkaba ka xushahay jacaylka u beer waayahay heesas ayaan tegaynaa saaxiibada tan iyo barnaamijkan kiisa kaale inta ku kulmi doono waa salma iyo cabdulaahi oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo dhaqaale dadkii gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay aluhaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa qodanayo beer ubax soo baxa beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxa qodanayntee ubax soo baxa iga biin iga biin ilmaada burqanaysaa dadka boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa midibade xubigay barte beerkayga lushaay oy lushaay jacaylka ubax soo baxa hodanayde ubax soo baxa dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa midii badee xubilay barteeb iga lushaay lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa macanay beer ubax soo baxa jacalka ubeer ubax soo baxaa ila cubeer ubax soo baxaa midii badee xubbigayba darteed beerkayga lushaay way lushaay jacaylka hubeer ubax soo baxaa qodanayntee ubax soo baxaa